والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم wsahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khaza'ini raxmatika ya arxam araaximiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cala kuli xaali wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar intaa kadib sidaa horeba loo xusay kelmadda aynu qaadanayno ama aynu wax ka odhanaynaa waa mawduucaasa alfutuur waa cudurada ku dhaca qofka bani aadamka ah ruuxdiisa iyo naftiisa mid ka mid a ah. wadcigan oo kale iyo bay-adan iyo goobtan aynu joogno inaynu iska waanino aad baynu ugu baahannahay waa daal kaga dhacaya qofka diintiiyo daacada marka inuu dareensan yahay waxay keenaysaa inuu dawada baadi doono haddaanu dareensanayna waxay keenaysaa inuu sii daadegada idan qadiyad aada u muhiima weeye marka sidaynu uga hadli doonaa waxa weeye insha allahu tacaala cudurkaa isaga ahi ma dhici karaa iyo inaynu shaybaar ku samayno oo aynu ogaano asbaabta keena kadibna daawada raacino insha allah marka u horeysa arrimahan dhowrka ah baa muujinaya qofka inuu ku dhici karayo daal dhinaca daacad iyo diinta ah inuu ku dhici karayo qofka iyo ummaddaba arrimahan soo socdaa muujinaya ta koobaad jamiicu alkhalq mucaraduuna lilkhada siwa man casamahu allah dadkao dhan waxay u taagan yihiin gef ayay ku dhici karaa ilaa rususha ilahay uu ilaaliyey mooyaane nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kullu bna aadama khaaa wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun ilmo bani aadam oo dhan way gafayaan uu iswada nebigu dadka gafana waxaa u fiican kuwa ilaahay u toobad keenaya subxaana wa tacaala kullu bnu aadama khaaa wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun marka kolleyba waad gafaysa waxa qofka daalka ku keenayaana sida sheekhii iga horreeyey uu ka warramayay waa macsiyada iyo khad gafaafka iyo dunuubta uu ku dhacaya qofka marka taas waa mid qur-aanka kariimka haddii aad akhrido waxaa ilaahay uu xusaa dunuubta aayado badan baa markaa wuxuu raacinaya ilaa man taaba ilaa man taaba qofka toobadkeena mooyaane qofka toobad keena mooyaane marka gefkii wuu dhacaya inta dembi dhacayana daalkaasi wuu imanaya sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay in xikmad ilaahay meesha taallo oo dadkanuu adduunyada keenay inay dembaabaan oo u dembi dhaafaaba xikmada laayt halka habka khalqiga loo abuureed markaasaa intuu dhaartayba wuxuu hi waladii nafsi biyadi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay haddii aydaan dembaabaynin oo aydaan dembi ku dhacayn intuu ilaahay meesha idinka saaraa buu keeni lahaa qaar dembaaba oo u dhaafa dembiga ila waa khafaar tawaab marka ismigiisani wuxuu ku tacaluqu ku xidhiidhaabaa loo baahan yahay oo lagama maarmaana arinta labaade keenaysa ama aynu ku sugayno inuu qofku daali karaa waxa weeye alqalbu mucarad lilintikaas qalbiga qofka bani aadamka ahi dee wuu leexleexanaya qalbigan qofka hagaya ee jahaynaya si qura ma ahaade wuu leexleexdaa Eh, sidaa daraaddeed baa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u badnayd yaa muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta ku sug buu odhanayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay qalbigiisa waxaadhee samsamka lagu maydhay intuu malaa'igta u soo diray ayaa ilaahay baryaya inuu qalbigiisa diinta ku sugo bal qofkeennan caadigaa qalbigiisa ka war dadkeenna halkan ku nool qalbigooda ka war markaa caaisha radia allaahu waxay leedahay ducadan aad baad u badisaa aada ilaahay baryaysa inuu qalbigaaga diinta ku sugo uu sababeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau hi alquluub bayna usbacayni min asaabic araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa quluubta addoomuhu waxay udhaxaysaa laba faroodoo faraha ilaahay ka mid ah waa faro isaguunu qalmo kuweena la mid ahay dhinacuu doono u rogaa dhinacuu doono ayuu u rogaa riwaayo kale waxayd ama xadiid kale wuxuu ahaa qofka bani aadamkaa qalbigiisu wuu iska rogrogid badan yahay karka dheriga dherigu adiga arkayo markuu karayo dee saasuu u walaaqmaa markaa qalbiga qofka bani aadamkaa iyo maskaxdiisu kaa way ka badan tahay xagga isrogroga buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam adiga arkay inta yaraad halkaa fadhida maxaa maskaxdaada maraya hirar iyo mawjado haddii marka halkaa aad marto wax kaaga soo boodaan mar qura ayaa ilbiriqsi keliya maskaxdaadu intee oo fikirsaa u maraya maxaggan aad u boodaa maxaggan ma horay wuxuba waa isla ishaa biriqdeeda marka nebigu saasuu ku sababeeyey calayhi salaatu wasalaam arintaasina waa arrin labaadoo daliilu ah qalbigan qofkan bani aadamka inuu daalkaa dhinaca diinta ku iman karo arinta saddexaad ee aynu ku sugayno inuu qofka daalku ku iman karaa waxa weeye cinda ahli sunna aliimaanu yaziidu wayanqus ahlu sunna waljamaaca agtooda waa firqada saalixa ee suuban ama toosan waxaa sugan inuu iimaanku kordho naaqusana macnaheedu waxa weeye qofkii marka iimaankiisuu naaquso wuu daalay daal baa marka uu iimaankiisu siyaadana waxa dhacday inuu koru kacay quwaystay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim ilaahay baa wuxuu tilmaamay muminiintu inay iimaankooda mid kale ku kororsanayaan inama almuminuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aayadaha ilaahay baa iimaanka u siyaadiya marka maadaama iimaankii uu siyaadi karo naaqusina karo daalka iyo hoosu dhacaas wuu ku iman karaa midda afraad aynu ku muujinayno qofka bani aadamkaa inuu daalku ku iman karaa waxa weeye dee qofku laa yakuun calaa darajati alculya daa'ima halka u sarraysa marnaba ma noqon karo qofku mid ku taagan oo ku adag nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda ula hadlaya wuxuu leeya qaaribuu wasadiduu dhodhoweeye oo toosnaada macnaheedu waa maxay ma dhammaystirnaan kartaan wey kolba qofku jidkan uu hayo ilaahay xaggiisa usii hayo kolla dhinacan uga dhacaya kolla dhinacan uga dhacaya waa dawaafic iyo nawaasic iyo caqabaad jidkan aynu jannada usii marayno ilaahay raalli noqoshiisa ku gaadhayno waxa uu leeyahay waxyaabo dawaafic ahoo shaydaanka xaggiisa ka imanay hore kuu riixaya ku turunturaynaya waxa uu leeyahay waxyaabo nawaasic ah oo hareeraha kaaga dhufanaya adigoo wadadaa iska haya lagu dayn maayo xaggan baa lagu dhufanaya xaggan baa lagu dhufanaya waxa uu leeyahay caqabaat falaqtaxama alcaqaba dhagxaan iyo kurtimo aanad mari karayno mararka qaarkood lagu hordhigayaa jira sidii isbaaradoo kale idan waa kaa nebigule dhodhoweeya qaaribuu wasadiduu iskuna daya inaad hoosnaataan waxaa inoo muujinaya xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa qisatu xandala saxaabigii xandala la odhanayay ee markii uu nebiga u soo cawda yidhi naafaqa xandala isagaa issheegaya ninkii xandala la odhan jiray wuu munaafiqoobay buuli macnaha ninkani wuxuu dareemay hoosu dhac mararka qaarkood ku yimaada iyo daal markaasaa wuxuu ihi wuu munaafiqoobay markuu nebigu weydiiyeyna wuxuu tilmaamay markuu nebiga ag joogo iyo markuu reerkiisa joogo inuu kala duwan yahay oo laba shakhsiyadood uu kala noqdo markuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xadradiisa qaaligaa joogo qima meel sare u taagan yahay waxiina yucaafisu alawlaada waalaswaaja yatakhayar markuu laakiin ehelka iyo ubadka iyo oorida iyo adduunkiisa dhex galo wuu isbedelaa markaasi daal buu dareenay xaaladaa iyadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka sidaa marar badan wacdiga ku maqasheen waxa uu tilmaamay inay wanaagsanaan lahayd qofku xaaladan oo kale inuu ku jiro khayrka badan oo sidaa uu masaajidka ku joogo inuu mar walba noqdaa way u fiicnaan lahayd malaa'igta ilaahayna way ku soo dhowaan lahayd laakiin ma karaya qofkii sidaa ah. darajadaa u sarreeya kuma hayn kara nafta saaca wa saaca waa kii nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam cid walba in xaqeeda la siiyo saacaddeeda la siiyo afartaa arrimood waxaynu ku muujinaynaa ama ku sugaynaa inuu futuurkan iyo daalkan inagu iman karo wadaad iyo warale rag iyo dumar madax iyo raciyad mid kastaba ahaada qofka bani aadamka ahi mar haddii aana rusushii ilaahay ahayn inuu qofka daalkaasi ku iman karo markaynu intaa ka soo gudubno waxaa lagama maarmaanaa ah cudurkani inuu ku hayo iyo in kale inaynu shaybaadh ku samayno dhakhtarku waxaa la ogsoon yahay had iyo jeer qofku marka uu soo cawdo kolkiiba dawo uma qoro waxa hayana hore iskagama qanciyo laakiin wuxuu u diraa laabka si loo tashkhiisu daa'i qabla dawaa in cudurka horta la muujiyo oo la helo wuxuu yahay kadib baa loo qori karaa markaa daawada marka qof waloo innaga inaga midihi qodobadan soo socduu naftiisa ku eegaya haddii waxyaabahan soo socda mid ka mida ah aynu isku aragno macnaheedu waxa weeye ana hunaaka futuura in daal jiro wey arrimahadaad naftaada ku shaybaadhaysaa ku eegaysaa qofka bani aadamkii been isuma sheego haddii uu doonayo inuu isagu run isu sheego haah uu waxa u horeeya qaswatulqalb qofku inuu qalbigiisa dareemo inaanu sidii hore ahayn xagga qoyaanka oo qalbigu diinta ilaahaybuu ku qoyaa daacadu ku qoyaa xusuusta ilaahaybuu ku qoyaa markaa kolkaad qalbigaaga garan weydo eed sidii hore ku garan weydo waa inaad ogaataa in daal jiro qalbigaasuu ilaahay xuso waxau hi fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaa'ika fii dalaalin mubiin halaag waxale buu ilaahay yihi kuwa qalbigooduu ka engegay ilaahay xuskiisa baadi baanay ku sugayin marka xuska ilaahay baa qalbiga qooya qalbiga xuska ilaahay uu ku yaraado ama xiisayn waayaana wuxuu noqday mid qallafay ama qalalay ayuu noqday qalbiga allaha inoo qooya nimanka gaaladaabaa ilaahay uu ka waramo wuxuu ihi uma qasad quluubukum min bacdi dalik intaa kadib qalbigiina wuu qallafay qalbigii ayaa qombabayoo isbedelay buu ilaahay oo sillanaaday waxaa qur'aanka kariimka ay xusay in qofka bani aadamkii markuu qur'aanka kariimka akhriyayo isbedelada uu maro uu ka mid yahay marna inuu qalbigii iyo dareenkiisii kor u kacayo oo raqbad iyo jacayl iyo abateed wanaagsan gelayo marna qalbigiisii naxayo allahu nazla axsana alxadiid kitaaba mutashaabihan mahaani taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah waa qalbigii oo mar dabcaya markuu aayadaha naxariista iyo soo maro jannada marna naxaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay markaa qalbigaa waxyaabaha inoo qoynayuu ina barayay oo badnaa oo ay ka mid ahay ziyaaratu lqubuur xabaalaha in lasoo booqdo oo qofka dhimanaya loo tago oo qofka buka la siyaarto oo kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha fainaha tudakkiru laakhira xabaalaha soo booqda qal aakhira idin xusuusinaysaa buu ilahay leey waxaa labaadoo ka mida waxyaabaha markaad naftaada eegto kuu muujin kara in xanuunkani uu ku hayo oo laabkaad gelinayso ka mid a atahaawunu fii ficli aacaat atahaawun fii ficli aacaat inuu qofkii fudaydsado falitaanka cibaadooyinka masalan markii hore waxaad salaada iyo soomka iyo sadaqada qur-aanka wacdiga dikriga heer baad joogtay wanaad jeclay cibaadaduna dhadhan bay ku laakiin gadaal ama markii dambe waxaad aragtay iyada oo aada fudaydsanayso sunnayaasha iyadoo cibaadadu halkii ay kuu taagnayd aad ka gaabisay ayaad is maxaa soo kordhay waa inaad isweydiisaa ila markii horeba soomka sunnahabaad soomi jirtay salaatuleylka salaatu sadaqadii baad bixin jirtay wardi baad lahayd qur-aanka qayb baad akhrihi jirtay xusuus ilaahay baad jirtay jamacaad ku tukan jirtay hoosudhac baa yimi waxay markaa arrintaasi tusinaysaa iyo dhadhan la-aantaa cibaadadu ilaa wixii aad jeceshay ma daysine cunadaad jeceshay miyaad daysa ma daynaysa cunnada aad jeclaan weydo xanuun baa kaa kaxeeyey abateed xumadaas marka isbedel baa jira nimanka munaafiqiintabaa ilaahay uu ka waramay inuu cudurkaasi ku dhaco munaafiqnimada daraaddeed markaasaa ilahay waxa uhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas markay salaada u kacaan waxay kacaan iyagoo daalan iyagoo daalan ayay kacaan taa macnaheed markaa waa maxay dhadhan uma samaynaysa cibaadadii walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun salaadana waxa ay tukadaan iyagoo daalan sadaqadana waxay bixiyaan iyagoo karaahiyeysanaya oo karaahye ka daba tuuraya labada arrimoodba waa laba muujinaya inuu qofkani daalan yahay arrinka saddexaad aad ku shaybaari karta ama nafteenna ay ku shaybaarayno markaynu ka eegayna inay daashay ama isbedeshay kale waxaa ka mid a ah mowtulmashaacir diiniya dareenkii diiniga ahaa inuu qofka ka dhinto ama ummadaba qofka muminka ilahu hayr ah hinaasuu leeyahay diinta ilaahay buu u hiilinayaa waxa xun buu diidayaa ka siqsiqayaa munkarkuu karaahiyeysanayaa macruufkuu jeceliyuu soo dhoweynayaa dadka ku garab galayaa qaacidadaasu ku soconaya ilahay ui watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan wixii wanaagsanna waa la ysu kaashanaya wixii xunna waa la diidaya marka cadamu lgadabi liajli illahi tacaala wa cadamu inkaari lmunkar aw sukriyati bitacaaliimi ddiin arrimahaasaa dabeecadu noqday wixii kastoo la walaaqayo diinta ilaahay meel laga dhacayo wax macnaa u samayn mayso ma karaahiyeysanaya sidoo kale munkarka ma diidayo hadduu doono diinta ilaahay iyo qaybaheeda iyo calaamooyinka waaweyne diinta ay leedahay wuu ku dheeldheelaya waa jees jees kelmadda xumi wax dhiba lama laha haddii reerkooda la caayo bud buu qaadanaya u dagaalamaya haddii ilaahay diintiisa la caayona wax dhiba agtiisa lama laha marka arrinku halkaa uu gaadho macnaheedu waxa weeye waad daashi waanaad isogayna waad silantahay doqontu way taahday meel laga raacayse ma garanaysabaale wuu taahayaa qofkani u xanuunsanaya laakiin meesha laga raacay muu garan idan marka arintaasi waxay daliilu tahay ilan dareenkaagii diinigaha waa ka naaqusae in daal jiro arintaasna waa mid saddexaad arinta afraad ay noo muujin karta qofku markuu naftiisa eego hadduu runu sheegayo inay daalan waxa weeye cadamu shukr fi saraai wadaraa inaanu qofkii mahadnaqin markuu dhibban yahay iyo markuu dheef haystaba waxaanay ahayd haddii dhibku soo gaadhana inaad sabirto ilaahayna u mahadnaqdo haddaad dheef iyo deeq iyo nicmo heshana inaad ilaahay u mahadnaqdo subxaana wa tacaala dhaqanka iyo tilmaanta iyo sifada muminkana saasuu ku sifeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka muminka ah marnaba ma ajri waayo marnaba haddii dhibaata ay heshiyo hadduu wanaag helaba ajri buu leeyahay axadu aclaami salaf dadkii saalixiintaa mid ka midii wuxuu lahaa wallaahi khayrka aanu ka helayno daacada samaynteedu naguma fila laakiin waxaanu ku kabaynaa musiibada ajrigaanu ka helayno haddii musiiba nagu dhacdo suuqbaabaanu ka raadinaynaa buu leeya ajri marka musiibadiibaa ajri uu ka helayaa qofkii daacadiina ajri buu ka helayaa labadaas accountkii ugu wada dhacaya kan kale laakiin nicmana kumuu mahadnaqina uu ku kibray musiibana uu ku sabri kari waayo bal la nooshinaaga nicmo shukrigeed maa yacrifuun ma garanaya musiibo ku dhacdayna waa buu leeyay maxaa igu dhacday dee wax walba waan sameeyey xaggay ka timi balaayadani kaasaan sameeye oo kaasaan sameeye oo kaasaan sameeye maxay waxaan iigu dhaceen siduu u leeyay buu dhimanaya dhammaystilaya nabigu wuxu calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmumini ina amrahu kullahu khayr in asaabathu saraa shakara fakaana khayra lah wain asaabathu daraa sabra fakaana khayra lah walaysa dalika ila lilmumin cala macna xadiid qofka muuminkaa arinkiisu laya buu leeyay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam laya buu leeyay iimaankiisa daraadi haddii dhibaata ay ku dhacday hadduu dhaaf iyo khayr helo ilaahay buu mahadnaqaa khayr bay u noqon haddii dhibaata ay soo gaadhana wuu ku sabrayaayo khayr bay u noqon arintaa muminkuunbaale buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam labadaa arimoodba inuu ka macaashu ka faaidaysto qofka iimaan kale un baale nabigu leeyay waynuga markhaati furaynaa soomaha nabiga uga markhaati furaynaa sal allahu calayhi wasalam waayo waa soo taabateen oo u aragteen farqiga u dhaxeeya qofka aan shahaadanaya iimaan kale iyo ka kale arintanuu nebigu ka hadlayo qofkaad la shaqaysay baad aragtay qofkaad la jaar baad aragtay ummadda aada la nooshahay baad aragteen iimaanka lahayn walaysa dalika ila lilmumin arintan muminkuunbaale buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam arinta shanaadee keenaysa ama kuu muujin karaysa in nooc daali ku soo gaadhay waxa weeye almujaaharatu bilmacsiya inuu dembiga muujisto dadka aanu kaba qarinba uu ku faanaba xadaarada ilbaxnimo iyo reer magaalnimo bidaba wax badanoo dee qofka muslimkii macsiya iyo dembi u qabo oo diintiisu ay u sheegto ku qanacsan yahay ayaa maanta horumar iyo xadaarad iyo wax la iibiyo noqday soo maaha ya wataa gabadhe halkaa iyadoo qaawan bay ka soo baxaysaa meel walba waxaana lagu leeyahy dhakadeedaa qaawan iyo laabteedaa qaawan ayaa dee la iibinaya intaas ayaaba ku jirta baa lagu leeyahy waxa aad lagu suuq keenayo khamrigii eh, maxaanku dhahda macsiyadii fuxshigii wax walba waayahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramay waxau kullu ummati mucaafa ila almujaahiriin ummadaydo dhan dembiga waa laga dhaafayaa buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam kuwa macsiyada iyo xumaanta la jahra mooyaane qofka macsiyada la jahra ee ku faana ee kor u qaadaya een dadka ka qarinaynin dembi dhaafba maleh ilaahay kama dhaafayo arintaa idan nebigu wuu sii wuxuu ihi de xalay buu xumaan sameeye ilaahay baa asturay markaasuu naftiisii ka qaadaya maradii ilaahay u saaray xalay waxaasaan sameeyey kaasaan faray halkaasaan u marnay wuxuu ku faanayaa ceebihii iyo dembigii iyo macasidii haduu sino sameeyey haduu dil sameeyey hadduu tuugo sameeyey wixiibuu ku faanayaa xarfad iyo xeelad iyo xumaantii u arkaa kullu ummati mucaafa ila almujaahiriin waxaa looga towbad aqbali waa dee towbaddu soo shuruuda may lahayn towbaddu shuruuda ma lahay min shuruudihaa maxaa ka ah? inuu qofku ka xun yahay macsiyada ka damqanayo karaahiyeysto taasaa towbadda ka mid ahay dee maanta maba ka xumaba macsiyadii uu ku faanayaaba marka towbaddii sidee loo aqbalayaa shuruudaheedii mid ka mid ah a meesha ka baxay inuu damqadaabeheedu warwaro oo u gubto siday ahaan asxaabtu ridwaanullaahi calayh nin saxaabiya ah wuxuu samaynayaa waxaan dembi ahayn laakiin dembi u isagoo ordayuu rasuulka u imanaya markaasuu leeya waxaasaan sameeyey wuu gubanaya kolkaasuu nebigu dhinacan uga jeesanaya dhinacan uga jeesan waxaa dhacday inuu cumar ibnu khadaab xaaskiisii bir ramadaan dhunkaday isagoo gubanayuu nebiga u imanaya markaasuu leeya dembi baan ku dhacay kanaan sameeyey maxaad samaysay de xaaskii baan anigoo sooma dhunkaday inuu khatar weyn ku dhacay buu markaa u maadaama wax loo diiday ag marayba nabigu waa kii qancinayee lahaa dee waxay la midtahay adoo biyo ku luqluqday oo aan liqin haddaad biyaha ku luqluqatood iska tufto oo aanad liqin dee soomkii miyuu kaa jabayaa maya buuri dee haddanaba tanna maya buuri mid kalea gabadh buu dhunkanayaa ajnabiya isagoo gubanayuu imanaya nabiga u imanaya calayhi salaatu wasalaam ina alxasa aqimi salaata darafay nahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat ilaahay baa jawaabo aayaadkaasuu ilaahay kusoo dejinaya iyadoo la leeyahay sakiirada iyo dembiga aad ku dhacday waxaa lagaaga dhaafaya salaadaha iyo wanaagga aada la imanayso maa baalug ka tumasho iyo xumaan iyo sino iyo khamri ku faanayana bal ka war labadaas sidee isu ag iman karayaan idan waxaynu ka wadnaa daliiladana usoo qaadanaynaa ka xumaanshaha aada ka xun tahay macsiyadii iyo dembigii aad ku dhacday inay e, tahay sababtii toobadda lagaaga aqbalayo shantaa arrimood waxaynu ku muujinaynaa ama aynu ku tilmaami karaynaa inay tahay wixii aada ku shaybaari karaysay ama aada ku muujinaysay cudurkan ku haya shantaa arrimood iyo wixii la mid a ah haddaad aragto inaad silan tahay oo lagugu soo kordhay ogow aanad caadi ahayn arrinkaagu markaa wuxuu u baahan yahay inaad dib u eegto oo dhakhtarku markau dee eegaya wuxuu dhaa talow sidii dawadii ku munaasibkayd loogu qoro qofkan talow fayraska ama bakteriyada ku dhacay maxay tahay nooce weeye waa taa kaljarka loo sameynaya baaritaanka kolba mid lagu eegayo markaas eh, waxaa laga maarmaana cudurkan isaga ah jurfuumada ama bakteriyada iyo fayraska keena in la ogaado idan markaa waxaynu u gudbi lahayn sababaha keeni karaya daalka daalkii haddaynu isla garanay inuu dhaco haddii aynu isla garannay sababaha lagu baari karo waxa laga maarmaanaho aada u muhiima ah inaynu garanno maa hiya alasbaab allatii tuaddi ilaa hada alfutuur sababaha keeni karaya inuu qofku nooc xanuunkani ku dhaco xanuunkan daalkan dhinaca diintiiyo daacada kaga dhacaya qofka oo ka daran daalkii shaqada shaqada haddaad ka daasho balaayo weyni ma jirto laakiin dadku waxay u arkaan khatarta badan inay tahy inuu qofku shaqada ka daalo shaqaysan waayo waxaynu se leenahay shaqadii dhabta ahaydee qofka loo abuurayba waxay ahayd inuu diintiisana haysto ilaahayna caabudo subxaanahu wa tacaala oo uu garto sirta noloshu waa taasi sirtii nolosha hadduu garan waayuu ka daalay xikmaddiiba uu ka dhacay sababi baynu gelaynaa markaa sababahaasoo inaad ogaat inaynu ogaanaa ay aada u muhiim tahay si aynu isaga ilaalino waayo waxaa la idhaahdaa tashkhiisu daa'i qabla dawaa in cudurkii la muujiyo intaan dawada la garin acraabtiina la ogaado wixii waxaan keenaya waxaa ka mid a ah asbaabta cadamu tajdiid اlcabdi iimaanahu min xiinin liaakhar addoonkii oo aan ku dadaalin cusboonaysiinta ama cadamu tacaahud alcabdi iimaanahu min xiinin liaakhar inaanu addoonkii iimaankiisii cusboonaysiinin dib u habayn ku samaynin kobcininoonu korinin eg daawaduna waxay la socotaa inta aynu ku daaweynayno cuduradan mid walba kanunbay la socotaa kasoo horjeeda wey qofkii iskuma dayaya inuu ku dadaalo inuu iimaankiisi cusboonaysiiyo iimaanku qalbiga qofka wuu ku baaliyooban buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam si ka badan sida ay maradu u baaliyowdo marada qofku waa tabaaliga noqoto ama hunka si ka badan buu iimaankuna qalbiga qofka ugu baaliyooba marka iimaankiina cusboonaysiya buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay saxaabiga loodhan jiray abudarda min fiqi lcabdi an yatacaahada iimaanah addoonka aqoonyahanimadiisa iyo indheergaradnimadiisa waxaa ka mid a ah inuu ku dadaalo iimaankiisa tacaahud baarhbaadhin eegin u fiirsasho dabagal inuu iimaankiisa eego waxay ka mid tahay aqoonyahanimadiisa halkay dadkeennu aqoon u arkaan qofka danihiisa iyo dhaqaalihiisa iyo xisaabtiisa iyo aan gafin aqoon-yahanka asxaabigu ku tilmaamay cumar ibnu khadaab allaha ka raalli noqdo ummaddan dadkii tusaalaha ahaa wey waxa uu leeyahay halumuu nasdad iimaana fayadkuruuna allaha tacaala kaiira asxaabtuu la hadlayaa wuxuu leeyahay sukankeena aynu iimaan kororsanno ilaahay baa la xusayaa shay inaguba aynu yaraysanaba ayaa asxaabtu intay isugu yimaadaan qur'aanka tasbiixda xamdiga cilmiga ayaa la wadaya iimaankiisaasaa lagu cusboonaysiinaya cabdilaahi bn mascuud waxa uu leeyahay allaahuma zidnaa iimaana wa wayaqiina wa fiq ilaahayow iimaanka iyaga noo kordhi ilaahw noo siyaad iimaan iyo yaqiin kalsooni iyo faham aanu fahamno diintaada arintaasi aad bay muhiim u tahay gurigaaga markaad tagta habeenkii waxaad ka fikirtaa maanta talo maxaa wax wax kuu kordhin karo khayra aada samaysay wax wax kaa dhimi karo oo shara maxaad samaysay inaad daraasadaa dib ugu noqoto arinta labaad ee sababta u noqonaysa inuu qofkani daalo waxa weeye aljahlu bimaa acaddahu allahu tacaala lilmuttaqiin inuu qofkii ka jaahil noqdo oo aanu garanayn oo aan u hanweyneyn wuxuu ilaahay awliyadiisa u diyaariyey subxaana wa tacaala miyaynu iska camal falaynaa markaynu iminka camalkan samaynayno iskama samaynayno camalkan waxbaynu ku doonaynaa sooma waynu soombayna waynu soomaynaa salaad ictikaaf cilmibaynu dhegaysanaynaa sadaqaynu bixinaynaa maaha inaynaan wax ku doonayn waxbaynu ku doonaynaa ilaahay maxaynu ka doonaynaa inuu inaga raali noqdo jannadiisana uu inageeyo alla jannadiisa ha inageeyo ilahay jannadiisa ha inoogu waayo qofka muminka ahi jannadaas u ordayaayo camalkan ilaahay uu kaga iibsanaya uu qabanaya dhan ina allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna wax kala iibsi buu ilaahay tilmaamaya tijaaruu tilmaamaya qur dhexdiisa iyo baacamshari aynu ilaahay la gelayno wixii uu ku siiyunbuu kuleeya xigaga iibso wax ka wanaagsan maad arki isagaabayna siiyeyba haddana wuxuu leeya xigaga iibsada addoonka yare miskiinkunbaaba la tijaabinayaaba inuu noqdo mid iimaanlo daciifa iyo inuu ilaahay ku kalsoonaado subxaana wa tacaala taladiisana qaato qur-aanka waxaad aada u aragtay iyada oo uu qur-aanku ka waramayo jannada aada in fara badan naartana uu addoommaha uga digayo marka taa macnaheedu waa maxay waa jeclaysiin ilaahay uu jeclaysiinayo jannada ayuu dadka jeclaysiinaya marba nooc buu usoo bandhigaya ma odhan karna uu xayeysiinaya laakiin wuu inagu dhiiri gelinaya maxaa la xayeysiiyaa wixii dee nuqsaan sooma wixii shayga haddii lagu dhaado waa la xayeysiiyey marka hore aanu iskii isu taagi karayn hadduu yahay wx isu taagi karaya xayeysiisba uma baahna marka waxaynu leenahay jannadu ma aha markanuu ilaahay noo sheegaya inuu inoo xayeysiinaye waxawey inuu kicin iyo abaabul buu inagu samaynaya oo wuu inagu abaabulayaa sidaynu u heli lahayn jannada ah marka haddii qofkii uu taa kaba dhacsan yahayba jannada iyo macnaheeda iyo fawaaidka ku jira iyo waxa aan warba ka hayninba dee futuurkani wuu ku dhici karaya iyo daalkani aayad ka mid a ah haddaynu soo qaadanno aayaduhu ilaahay ku ammaanay jannada alla waxau hi hada dikr wa ina lilmuttaqiina la xusna ma'aab jannaatu cadni mufataxatan lahum labwaab متكئين فيها يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد alla waxau hi dadkii ilaahay ka cabsaday waxay leeyihiin meel wanaagsanay u noqonayaa meel fiicanoo lagu soo ururayo oo la degayaabay leeyihin oo aj jannooyin sugan albaabadana loo sii ballaqay haddaad gargaraacayso meesha aad tegayso howlbaaba kaa gaadhaysa intaa taagan tahay baaba bacadkiiyo roobka ku dilaya laakiin mufataxatan lahumul abwaab albaabadu way usii furan yihiin oo si weyn baa loo soo dhoweynayaa dadkaa ilaahay jannadiisa uu ku casuumay muttaki'iina fiiha way ku raaxaysanayaan yadcuuna fiiha bikulli faakihatin kahiiratin wa sharaab waxay u cayaanay u yeedhanayaan khudrad kasta iyo cabitaan kasta wuxuu ilaahay sii raaciyey waxay leeyihiin ooriyo ishoodu iyaga unay ku gaabantay oo aan meelo kale eegeegaynin oo cafiifaad ahoo iyaga jecel ilaahay wuxuu leeyahy maalinkan wixii aan idiin diyaariyey waa waxan wuxuu ugu bushaaraynayaa ina haada la risqunaa maa lahu min nafaal arsaaqadaanu idin siinay waatan mana dhammaanayso laa maqduucatin walaa mamnuuca marka waxaad arkaysaa aayaadkiioo ilaahay uu noogu ammaanaya jannadii falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun waxa ishu ay ku qabowsanaysay halkaa yaalla cidina ma oga wax adduunyadan tusaale un in loogu soo yaro dhoweeye mooyaane wax adduunyada lamidii ma jiro waxa halkaa yaalla marka inuu qofku taa garto oo uu u weyn yahay oo jannada ishiisa uu ku hayo waxay keenaysaa inuu cibaadada u samro aanu daalin qofka jannadii ilaahay xusuusanayo iyo qofka kale isku mid maaha asxaabi asxaabta ka mida ayaa dagaalku gelayaa colkiioo soo jabay buu arkaya colkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo jabo soo yaacaya isagu kasii hortegayaa wuxuu leeyahay xaggeed hebelow ku socotaa innii la ajidu riixa aljannati duuna uxud war anigu jannada udgoonkeedii baan ka dareemayaa buurtan uxud meel ka sokaysa macnaha ninkan waxa keenay xabada cadowgaee soo dhacaysa ee laga soo cararay inuu isagu kusii cararo waxaa keenaysa janno jacaylkeeda ayaa keenaysa sidii saxda ahaydna wuu doonaya marka inta uu qofku eh, jannada xusuusan yahay wax badan oo cibaadada culayskeeda uu u samrayaa wax badan oo macsiyada iyo muuqaalkeedana uu ka samraya halkaa yaad waayin buu leeya iyo halkaa sidead ku heli lahayd waxaa ka mida ah waxyaabaha ehm, sababaha keeni kara inuu qofku daalo istibcaad alcuquubaati dunyawiyati walistihaanati bilcadaabi lukhrawi markuu macsiyada iyo gafka daalka ku samaynaya uu ku dhacayo way la fogtahay tahay cuqubada aakhiro waan idhaahne wuxuu fudaysanaya cadaabka aakhiro waxaanu isleeyahay dee cuqubo adduunyana lagu samayn maayo adduunyada ayaa wax kaa qabanaya wax kaa qaadaya aakhirina halkeed aakhiro danteeda buu leeyahy adduunyadana cidi waxba kuma yeelayso laakiin qofku kolkuu xusuusan yahay hadduu xumaan sameeyo in xeer ciqaabeedu jiro oo sharciga tallaabo lagaga qaadayo cadaabkii aakhirana uu jiro dee xumaantaa daalka ku keenaysa samayn maayo tusaale tale qofku hadduu sakada bixin waayo wuxuu leeyahay cuquubo adduunyo iyo mid aakhiro iyo mid jirka ah iyo mid maalka ah lahu cuquuba ukhrawiya wa dunyawiya wa badaniya wa maaliya maalkaa laga ciqaabaya waa la ganaaxaya jidhkaa laga ciqaabaya hadduu bixin waayo waa lala dagaalamaya siduu abubakar ula dagaalamay cadaabkii aakhirana wuu dambeeyaa dee ma isku mid bay noqonayaan qofka intaa xusuusan iyo kaan ogeynba labadaas isku mid noqon maayo qofka intan ka fikiraya odhanaya wallaahi dowladdaa kula dagaalamaysa oo dadka dhexdoodaad ku ceeboobaysa oo cadaabkii aakhire xoolahaagan lagugu cadaabayayna wuu dambeeyaa labadaasi maya isku mid noqon maayaan ribadoo kale dee qur-aanku waxa uu tilmaamayaa inuu qofkani dagaal ilaahay gelayo oo ilaahay uu la dagaalamayo aakhirana uu imanayo isagoo astaan gaara leh oo ummadaha ka duwan aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabaطhu shayطaanu min almas qofkii riba cunaha qiyaamaha wixiisa soo taagaya isagoo sidaa u dhacdhacaya calaamaytay laga muujiyay oo lagu garanaya inuu riba cunaya adduunyada markuu joogana dagaal ilaahay buu ku jiraa qof ilaahay la dagaalamayna kama macaashayo idan qofka taa garanaya aayadda awgiya ka kale dee khalaas labadaas isku mid maaha marka waxyaabaha keeni kara daalka waxaa keeni kara alinbihaar bidunya wa ziinatiha inuu qofkuba eh, la ashqaraaray ama la amakaagay ama ay la weyn tahay adduunyada iyo bilicdeeda adduunyada iyo bilicdeeda iyo dhaldhalaalkeeda halkaasuu dhex marayaa wuxuu leeyahay wardaarahan iyo beerahan iyo biyahan iyo waxaan isku qoofalan war meeshu cajo badan ah eh, sidoo kale dadka bahashan watana iyadana waa la dhacsan yahay taasoo kalena waxay keeni kartaa qofku inuu ka daalo daaraha dhaadheer iyo biy waxa aynu sheegnay siduu qofkii u heli lahaa iyo adduunyada noocyadeeda ayaa ku weyn qalbigiisa idan markaa uu daali karaayo diintii uu ka daali karaa qur-aanku aad buu uga diga adduunyada boqol iyo dhowr iyo afartan meelood ayaa ay ku soo arooraysaa digniinta uu adduunyada ka digayo boqol iyo siyaado meelood ayaa adduunyada iyo aakhira ilaahay isbarbar dhigaya subxaana watacaala tacaala tana abaabulaya tana inooga digaya wax sahlan maaha intaasoo aayadood waxay ka hadleen ilaahay baa inoo yeedho wuxuuhi yaa ayuha nnaas itaquu rabbakum wakhshow yowma ilaahay ka cabsada maalinna ka cabsada laa yجزi waalidu can waladihi walaa mawluudu huwa jaazin can waalidihi shaya waa maalinka labadiis dhaleedad isugu dhowaa waxba aanay isku tarayn waalidku waladkiisa waxba kuma tari karo waladkuna waalidka waxba kuma tarayo qur-aanku wuxuu arimahan usoo qabanayaa bani aadamka in badanoo ka mid a ah, ayaa waalidkuna waladku isku haleeya waladkuna waalidku isku haleeya tiima jirta buu ilaahay leeya wuxuu raaciyey rabbi ina wacd allahi xaq falaa tagurannakum alxayaatu dunya ilaahay ballantiisu waa dhabo kole aakhira waa u socotaane adduunyadu ya idin dawakhinin ilaahay ya idin weydaarinin ya idinku kadinin falaa tagurannakum alxayaatu dunya ilaahay baa yaqaana addoomaha iyo waxa lugooya adduunyadu ya idin lugooyn oy aakhira idin seejin ummadaha aan islaamka ahayn liiska miya aakhira ugu jirtaa wax aakhiro la ydhah liiska uguma jirto miyaad barnaamijyadooda ku aragteen mid aakhiro ma taalo waa adduunyadaasay ugu dhanta fudayl ibna cayaad imaamkaa la odhan jiro cibaado badnaa waxa uhi jacala allaahu shara kullahu fii beytin waaxidin wajacala miftaaxahu addunya wajacala alkhayra kullahu fii beytin wajacala miftaaxahu zuhda fi dunya ilaahay balaayadoo dhan iyo sharkaoo dhan intuu ururiyey buu guri isugu geeyey gurigaa balaayadu ku urursantay muftaaxiisana wuxuu ka dhigay adduunyada marka qofka adduunyo xambaartaa muftaaxii sharku qaatay buu leeyahy mar hadduu adduunyo qaato aakhire iskaga tegay muftaaxii sharku sitaa khayr oo dhanna intuu ilaahay ururiyey ayuu guri isugu geeyey muftaaxiisana wuxuu ka dhigay azuhdu fi dunya laa can dunya qofku adduunyada dhexdeeda ku saahida oo adduunyadii qofku wuu joogaa laakiin isku ilaawi maayo isagoo ka shaqaysanaya isaga oo cunaya isagoo dhaqaya oo dhisaya ayaa haddana wuxuu u diyaar yahaa aakhiro yom min alayaam inuu tan ka safrayaa buu ogyahay markaa labadaa guri baa jira buuiye furayaasha a qaadanaysaan iyo muftaaxa a qaadanaysaan bal hadda ka fikira waa raggii sirta fahmay wey waxaa ka mida waxyaabaha keena ama sababaha keeni kara qofka inuu futuurkan iyo daalkani ku dhaco tuulu amal yididiiladoo dheeraata qofku yididiiladiisoo u dheereeyo waxaana ceeb iyo cay ugu filan aayaddan qur-aanka darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim fa sawfa yaclamuun ilaahay baa wuxu uhi nimankaa gaalada iska daah waa hanjabaad ha cuneen oo ha cabbeen oo yididiiladaasi ha mashquuliso ha dhow bay garan doonaan ha iska cuneeno ha iska cabbeen oo yididiiladooda ha ku noolaadeen ha dhow waxa gaadhay garan doonaan bacda fawaati lawaan intii wakhtigu dhaafay weeye marka inuu qofku inuu yididiiladiisa dheereeyo oo mowdka iska fogeeyo oo geerida xusuusan waayo waa sababaha keena inuu qofku daalo diintiiyo daacada fudayd sabab tale waxaad ka fikiraysaa od leeda shan sanadood kadib waxaa samee toban sanadood kadib waxaa samee hadduu midigku xusuusidho war insha allahu dheh waxaad leeda laa samax allah arimaad dhimataabuu midigku leeya markaasaad leeda laa samax allah ilaahay ma qadare wuu qadarayaa naftuu kaa jaraya malagaan shaqo kala lahayn baa jira oo inagown inagu soo jahaysan imise qofoo toban sano kadib ku fikirayay ayaa markuu albaabka ka baxay gaari jiray soo wax dhacda ma kuufa oo wadduhuba istaagay saaka aa kala tagteenoo caawa soo toosi waxa weeya waa rixla iyo safar aan ogeysiis lahayn digniinna lahayn ayaa halkan inoo yaalla safarkaa marka qofku inuu dheereeyo diiladiisa waxa weeyaan waxyaabaha keeni kara inuu dhaco ha ummaddu istaraatiijiyad iyo barnaamij baciid iyo mid qariibaba way yeelanaysa laakiin mar walba waxa ku lifaaqan inshaa allahu iyo haddii aan dhinto caadamiyanota taas haddii aan dhinto waynu ka baqanaa waxaanu sida armaad ishabaaraysaaba haddaan dhinto haddaan dhinto haddaad xaaska iyo ciyaalka waxaa ugu sheekayso ama saaxiibada dadka waxay ku odhan lagu tusay waa maxay dadku wuu iska noolnoolaye waxaan lagu tusay waa maxay bay odhanayaan lay tuso waxaan arkay saaxiibaday iyo ehelki oo sii tagay iyo lodkaygii oo noolaynba marka waa toban sano maaha konton sano kadib baa istaraatiijiyadda iyo balaanka ummadda la dhigaya adiguna wixii aad qabsanaysa muddo kadib waad qorshaysan kartaa qorsho dhow iyo mid dheer laakiin mar walba waxa aad ku xisaabtamaysaa ilaa wax lagu ogeysiiye ma jiree inaad mar walba dhiman karto haddaan dhinto haddaan dhinto haddaan dhinto hawshu saasay u soconaysa haddaan dhintana saasa la wadaya warkaaguu dhanyahy waa diyaar baate alaabtaa kuu xidhxidhnaa iminka haddaynu ciidan nahay oo meel u socdaalayno oo aynu safar galayno oo la yidhaahdo saacad kastaa la guuri karaa askariga waxa la gudbana waa inu diyaargarooba wax kale uma yaalaan waxaase cajiiba ah oo nebiguna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam midhsirahoo marar badanna reernagaalka ka muuqda wuxuu nabigu laa yazaalu qalbulkabiiri shaaban fi tnayni fitnatayni fii xubi dunya wa duuli lamal qofkuu gaboobaa dadiisaa weynaata labunbaa laakiin da yaraada nabigu inuu cimri dheerar jeclaado cuudkiiyo xoolahana jeclaado reeragaalka murankiisiiba danbu batay anugu intanaan jirayintjirkaaga kule arbaciin baan jiray tinkiis iyo tagoogiisaanay ka muuqataa wuxuu jiray tinkiisa iyo tagoogiisa ayay ka muuqataa marka taasi maxay keentay xadiiskaasaa u markhaati kacaya labadii meel isugu timaada afartii meel isugu yimaada kolkaasaa dabeetana arintaa labuunbaa da yaraanaya cimri jacayb iyo xoolo jacayb labadaas ayuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wasadaqa rasuuluna alkariim tanna markaa waa nooc baa ka muuqanaya ah duululamal ayaa ka muuqanaya duululamal halkuu qofku odhan lahaa markuu waraysto dadkii ay saaxiibad ahaayeen iyo kuwii ay isyaqaaneen iyo waxaan o dhan markuu wareysto ee qarnigiisii uu waayo ee kuwii luqadiisa uu ku hadlayay uu waayo ee kuway meel wada joogeen uu waayo ilaa iminka ragga waaweyne toddobaatan jirka iyo dhallinyarada iminka ma isku luqadba iskuba luqad maaha nin daedo weyn oo aan meel wada joogno boqol jira baa ku idhi maxaa iminka kugu daran waxa igu daran buu ihi dadkiiba isfahmi mayno soomaalina way ku hadlayaan buui iskuna luqadmay waayo hal qarniba ayaa dhammaadayoo luqadoodaba konton baanaan fahmaynin marka kolkaad waxyaabaha aragto xaqiiqadii waa inay kuu muuqataa dadkan maxaad kaga duwantahay adugu wax alla waxaad kaga duwantahay ma jiro wadaday mareen baad maraysa idan waa ka nabigu tusaale bixiye calayhi salaatu wasalaam tusaale murabaca macnaa khad jeexay murabacahoo xidhan oo afar afarta dhinacba kasoo xidhan markaasuu khad dheerna sidaa uga tallaabiyey marka wuxuu ihi khadkaa dheer halkaa ka baxay way diladii qofka khadkan soo afjarayna waa malagii geeridii geeridiina sidaasay usoo afjartay iyo halkaasay maraysa berituu dhimanayaa labaatan sano kadib wuxuu qaban doonaana way u qorshaysanyihin marka sidaasaa insaanka arinkiisu ayuu tusaale ku bixinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha keena futuurka iyo daalka waxaa ka mid a taxmiilu linsaani nafsahu bima laa yataxamal aw bima laa yutiiq qofkii bani aadamka ahaayoo naftiisii dusha ka saara waxaanu kari karayn wakhuliqa linsaanu aciifa so ilaahay ma odhan qofkii bani aadamka ah wuxuu ilaahay abuuray isagoo daciifa oo iska tamar daran marka calaykum min alacmaali maa tuiiquun rasuulkeennuna wuxuu leeyay sal allahu calayhi wasalam camalka waxa qaadataan waxa kari karaysaa waxaydaan karaynin ilaahay hagu cibaadaysanin oo hagu dhowaanina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa daaqata lanaa bih ilaahay waxaanaan kari karaynin dusha hanaga saarin ina addiina yusrun walan yushaadda addiina axadun ilaa halaba diintu way fududay qofka isku adkeeya diintana adhaxjab ku yimaada marka nusuustaasi waxa ay tilmaamaysaa qofku markuu cibaadaysanayo dariiqan hayo camal falayo wixii uu kari karayo wixii uu kari karaya si caadiya u kurayo ilaahay ugu cibaadaysanaya ugu dhawaanaya hadduu taa yeeli waayo oo waxaanu kari karayn inuu isa saaro uu dhacaya imaka waxaad ka soo qaadaa qof xamaala awooddiisu waxay tahay inuu qaadi karo gadbad ama jawaan konton kiilo ah mid boqol kiilaabuu dusha iska saaray war qaadi kari sida kada maya waan qaadi karayaa intaan kusoo noqnoqon lahaa mar qura ii wada saara dushaa laga wada saaray boqolkiiba in yar markuu tallaabsadaybu afweynta goostay afgembi buu dhacay madaxiibaa jabay labadii gadbadoodna halkiibay ayuu kaga tegay goor dhow marka la yidhaahdo alaabtii maad qaadi muxuu odhanayaa haybinin buu odhanaya mar dambe hayla soo doonanin bere horaan ku jabaya macnaheeda waxa weeye qof kasta oo waxaanu kari karaynin dusha iska saara intuu la kufaabuu ka carari camalka dowlad islaam haddii la dhisayo haddii diin wax loo qabanayo haddii dalkiiyo dadka wax loo qabanayo mar walba waa in lagu xisaabtamaa ilaahay wuxuu inagu adoonsaday waxaynu karayna maxaynu karaynaa waxaanad karaynin markaad isu taagteed kufto waxaaba laga yaabaa qofku inuu diintaba ka carara marka dambe waxaaba laga yaabaa inaad aragto qofkii nashaadka lahaa ee cirkaa maraya dadaalkiisu badnaa dadka kicinta abaabulka ku samaynayay oo taariku salaada ama qayilaya inaad arag war maxaa kugu dhacay way kala kacday oo dadkiiba wayna diideenoo waxbuu odhanaya waxbuu ahriyaya keliga ayaanu wadayna marka waxa weeyaan qadiyadaasina aada bay u muhiim tahay bulshada qeybo ka midana baanay kolley kusii dhacdaa dadka xamaaska iyo kayradu ay ku badan tahay saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi halaka almutanadicuun way halaagsameen dadkii ku talax tegaya diinta ama isku waajibiye waxaan ilaahay ku waajibinin mar kale wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu masaajidka soo galay xadhig dheer oo laba tiir dhexdood saa ugu xidhan xadhiggani muxuu ahaa waxaa lay habeenkii marka ay cibaadaysanaysay daasho saynab baa cuskata oo way ku kacdaa marka wuxuu i ka fura meesha xolluug ilaahay u cibaadaysta inta ag nashaad leedin ama aa awoodaad leedahay laakiin waxaanad kari kara ilaahay ugu cibaadaysan asxaabtii da-da yarayd ee dadaalka badnayd ee firfircoonayd waxaa ka mid ahaa asxaabiga la odhan jiray cabdilaahi ibnu camr bni caas ayaa ka mid ahaa abateed badan cibaadada u haye iyo jacayl cimrigayga ma dhalinyaranimadayda ayaan doonayaa buu lahaa inaan cibaadada u kaashadoon ku raaxaysto markaasuu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam isagaiyo qaarkoodoo dheeraynaya xaasaskii nabiga u yimaadeenoo waxay ka warwaraysteen nebigu siduu u cibaadaystaa cibaado caadiyaoo qofku kari karaa loo sheegay marka waxay dhahan maya innagu waynu ka dheeraynaynaa nebiga way isqancinayaa sababto abay ah dhahan isaga dembigii hore iyo kii dambe ba ilahay uu ka dhaafay maxaynu kaga dayanaynaa shakilaan ba isqancinaya innaga dembigeennaa badan bay dhahan wax hore wax dambeo laynaga dhaafaynna ma jiro idan waa inaynu sidaa mid wuxuu hi waan soomayaa maalin oo dhan mid kale wuxuu hi waan habeen oo dhan baan cibaado u taagnaanaya mid kale midba wax sheegay kolkaasuu nebigu arkay inay tadaruf badani kusoo socdo waa kii intuu ka daba tegay qabtay xataa cabdillaahi bn camr caas aabihii inan buu u guuriyey odaygu ula dadaalayoo inantiibuu mar dambe soo booqdayoo kolkaasuu yihi ninkii ka war taanikiimaanu aragnaa taabeen o dhan buu cibaad u taagay maalin o dhan uu soomaya isaga faraashkaba soo fuulaya waa kii ku xanaaqay inanka marka taa maxaa keenaya qofkii oo naftiisii isa saaray culays badan marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu doonayaa qofku wakti walba cibaado uu qaban kara inuu sameeyo ilaa mar qofku fursad buu leeyahy oo jaanis buu leeyay marna waa mashquulsan yahay qofku mar wuu da-yar yahay marna wuu gaboobay mar wuu xanuunsanaya marna waa caafimaad qabaa mar mashquul bumar aan idhaahne safar weeye marna uu negiya marxaladahaasoo dhan isbedelkaasoo dhan buu maraya marka cibaado intaasoo dhan samayn karto ama camal ummadda intaasoo eh, wakti u qaban karto oo aan kala go-ayn weeye axabu lacmaali ila llahi adwamuhu wainqal camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jecelya ka joogtada haba yaraado ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayh wasalam marka wixii joogtuunbaa ku xisaabta leh shakina ma laha wuxuu hadduu cuslaaday inaan la wadi karayn sababaha keena qofku inuu daalo oo diintii iyo daacadii uu fudaydsado oo uu ka hakado waxaa ka mid a ah inuu culays naftiisa saaro culays inuu naftiisa saaro ayaa markaa taasina waa laga digaya waxaa ka mid ah sababahaas cudurka noocan oo kale a ah keeni kara arufqatu sayi dadka uu raacayo oo dad xuna ah. waliba dadkiina halkan ku nool aada bay muhiim ugu tahay arrintaas inuu qofku aada uga dadaalo saaxiibo xun iyo dad rafiiqahoo xunoo u raaco waxaa la yidhaahdaa alsaaxibu saaxibu alwal bisaad waathaani bisiin macnaheed waxa wey saaxiibku yasxabuka wuu ku jiidanayaa asaaxibu saaxib saaxiibku wuu ku jiidanayaa wax jira soo maa waxay weeyaan waa qof ku lifaaqan oo kula socdo mid hadduu xunya adiguna aad wanaagsanta oo aad maalmaha hore waad hanuunin doontaa adaa hagaajin iskala socoto inyari yarunbaad usii libdhaysa kusii durkinaya kusii durkinaya aad libidhaba adigu adaa hanuunin baad islahay isna adaabu ku hanuuniyeyba khalaas idan qofka bani aadamkii muddo badan isma xejin karo muddadu isxejin karaa waa yar siiba haddii lagaa badan yahay siiba hadii lagaa badan yahay soomaaliduna waxay idhaahdeen dad kaa badan iyo biyo kaa badani way ku hafiyaan soo wax jira maa waxaa kale yidhaahdeen wixii aan caaniyo nabad ahayn waa la kala qaadaa <clears throat> caaniyo nabadda labadaas aada u weyn marka waxay idhahdeen nabadana lama kala qaado inta badan caanahana lama kala qaado laakiin balaayada iyo baaska si dhaqsaa loo kala qaada waayo wixii wanaagsanna shaydaankaa riixaya wii eh, wixii xun baan leeyahay shaydaankaa riixaya wixii wanaagsanna shaydaanka hor jooga saasay markaa u dhacaysaa maahmaahdu waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka marar badan ayuu soo qaaday qof ka murugaysan saaxiibkiisii xubaa markii aakhiro la tegey xaaladdu sida u dhacday ayaa ilaahay horteenna uu keenaya iyo dadkii oo ka murugaysan saaxiibadii xumaa ay adduunyadii ku lahaayeen wa yowma yacaddu aalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adallanii can اdikri bacda id jaaanii wa kaana ashaydaanu lilinsaani khaduula ilaahay baa wuxuu leeyahy waa maalinka uu gaalku daalinku daalin buu ilaahay tilmaamay gaal iyo islaamba u noqon kara farta dhexda ka qaniini doono fartu dhexda ka qaniinaya macnaha qofku hadduu farta dhexda ka qaniinay waxay ka turjumaysaa inuu arax jabay oo inkaari ku dhacday wuxuu leeyahy maa nebi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam maxaan hebel u raacay waa hebel u eeday oo adduunyadii inkaaraha u jiiday maxaan hebel u raacay laqad adalanii can idikri bacda id jaaanii qur i weydaariyey intuu qur yihi gaalkii shayaan iyo shayaan baaina bani aadam halaagay oo fogeeyey waxaa qur mar kale uu tilmaamay dadka wanaagsan haba la quursado hoosba ha loo eega eh inuu nebigu ka agdhowaado calayhi salaatu wasalaam nimankii gaaleed rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeenoo waxay ku yidhaahdeen maxamedow waa quraysh odayaashoodii maalqabeenkoodii dadkii maalkiiyo magaca lahaa wax isbidayay nebigay u yimaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen dee adoomahan iyo dadkan fuqaradeed la joogta bal kasoo yaro dhexbax mararka qaarkood oo annaga nala majaalis oo meel nala fadhiiso si aynu waxu kala faa'iidaysano ilaa kuwaana lagu ag arki maaye eh odayaashii waaweynaaba amniyo acyaantiiyo dabaqadii koowaad luqadii lagu hadli jiray marba wuxuunbaa la sheegaay nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa waxaa kusoo yaro dhacday bal marmarsiiyahoodani ha hadhee asxaabtani ha kuu joogaana talow ma u tagtaa oo wakhti gaara ma siisa iyagana aada wacdido qur'aan baaba soo degayba wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha wlaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati اddunya wlaa tudic man akfalna qalbahu can dikrina wاtabaca hawaahu wakana amruhu furda si adag adag adag baa ilahay nabiga ula hadlay wuxuu ilahay ku xeji naftaada xataa hadday diidanta maca aladiina yadcuuna rabba kuwa ilaahooga caabudaya gelinka hore iyo gelinka dambe ilaahay daraaddii ula jeeda yuriiduuna wajha indhahaaguna yay ka tallaabin kuwaa ah. ishaada ha u taagin inkaarqabayaasha adduunyadu qaadatay walaa tudic man akfalnaa qalba qalbigiisii qofku ilaahay fulay kuwa haadee arinkiisuna xadgudub yahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ku adkaystay asxaabtiisii adduunna aan haysanin magac iyo maalna aan haysanin buu ku adkaysa waayo waa midho gunti ku jira kuwo geed saaran u tuuri maayo midhahaasi kuwaa la sheegayaa waa gubadkan gubi doono iyo waxaad samayn doonto iyo waxa ka soo bixi doona laakiin guntigay ugu jiraan asxaabtan iyo waa waxaas waxaynu uga jeedaa waa asxaabtii fuqarada ahaa waa asxaabtii qaarkoodba addoommaha ahaayeen masaakiinta ahaa qur baa kusoo degay ilaahay uu nebiga si adag ula hadlayuu leeyahy kuwaa la joog marka qadiyatu saaxiibka arintiisu wax sahlan maaha marka qofku haddii uu la saaxiibo qof wanaagsan oo markuu isaga arko ilaahay buu xusuusanaya oo aakhiro xusuusanaya oo din buu xusuusanaya oo cilmi buu xusuusanaya dadka waxa u khayr badan baa leeyahy qofka araggiisu ilaahay ku xusuusiyo sooma odayaasheenii hore rag badanoo ka midii waa joogaaye waxaa dhaqan u ahaa marka ay had iyo jeer culimada salaamaan waxay odhan jire allahuma salli wasali wbaarak caleyh ayaguu salaamayaa sheekhi markaasuu le allahuma salli wasali wbaarak caleyh nebigu ku saliyaya maxaa isku xidhay sheekha iyo salliga nebiga qaarkood baan weydiiya waxay dhahan dee baa lagu xusuusanaya aragiisu nebi maxamed buu xusuusiyey alculamaa warahatu lambiyaa waxay ahay aragti saxoo wanaagsan oo diin ka turjumaysa qofkan diintanabu xusuustay rasuulkiisiibuu xusuusanaya sala allahu calayhi wasalam qofna marka aad aragto waxaa laga yaabaa inaad riwaayadii heesiyo jaas ku xusuusato qofna waxaa laga yaabaa inaad adduunyo ku xusuusto markuu kula soo fadhiisto markiiba karkuletarkii iyo qalinkii aada soo qaadato oo tidhaaha halkay maraysa dabeetana mar aad xanaaqdo marna xayraanto mid kale waxaa laga yaabaa siyaasaddii iyo xayraankeedii iyo xurgufteedii inuu ku xusuusiyo oo xiisad kugu kiciyo inta yaruu kula fadhiyaad xanaaqdaba dadkii saasay u kala duwanyi dadkii saasay u kala duwanyi qofba waxbaad ka macaashaysaa inta yaraad la fadhido idan markaa xisaabtanoo qofkeebaa wax kuu kordhinaya ee xagga khayrka kuu yasxabuka ila alkhayr walaa yasxabuka ila shar aan sharka kuu jiidayn waxaa ka mid a ah waxyaabaha keeni karaya daalka cudurkaa isaga la ydhaa alfutuur fi aacati waddiin alincizaalu wlinfiraad alinfiraad walcusla inuu qofkii gooni u baxo gooni u baxo idinka arkay mushkiladaas ummadahanay ku badantahay qofku gurigiisa iyo gaarigiisa iyo shaqadiisa iyo cidba dadkaniba la aragyaaba dhib la arag wuu isqufulaya meel cidla abuu ah maraya wixiisoo dhan cidluu bidaya inuu cidlo u baxo haddii qofku cidlo u baxo waxaa la yidhi laa yacrifu sawaabahu min khataih ma kala garanayo saxdiisa iyo qaladkiisa ilaan ummaddan aad la nooshahay baad saxdaadi qaladkaaga ku miisaantaa waxaa laga yaabaa haddaad gurigaagu ku tukan jirtood maanta jamaca timaado ood aragta dadka oo si kale u tukanaya waxaad toloma iyagaa saxamisa adiga aduu saasaad u tukan jirtay iyaguna sidanay u tukanayaan dabeetana aada sheekha weydiiso kugu xukumo inaad adigu khaldantay maxaas inaad saxanta waxa kuu keenay dadkan aragtay inay saxan yihiinna waad garatay marka khada aaga iyo saxdaadi iyo khaladkaaga waxaad ku garan kartaa ummadaad la noosha wa quwataka min dacfik inaad qawi tahay iyo inaad daciif tahay ummadaad ku garan karta aada la noosha hadday cilmi tahay iyo hadday dood tahay iyo haddii ay diin tahay iyo hadday horumar tahay mar walba dadkaad la nooshay baad isku miisaamaysa weliba dadka wanaagsan markaad ka agdhowda iminka qur-aankaad keligaa baratay keligaana waad akhridaa dee markaad u timaado dad subcinaya maalan tusaale dhow baynu soo qaadanaynaa ee aad la subciso ee lagu wada joojiyo ardaygan ku joojiyo kan kale ku joojiyo waxaad leedahay waa aniga waaba ila wanaagsanaa qur-aankaan akhriyayaae waxa meeshii ka soo baxay waa maxay naftaadii waxaad ku qiyaastay oo sax inaad khalad tahay aad ku aragtay dadkan oo dhan intaan macallinba la gaarin ardaydii baa ku saxay sidoo kale adigu waxaad isu haystay inaad si wanaagsan wax u barato si wanaagsan aad u cibaadaysato oo laakiin markaad ummadii aada la noolayd ee taraawiixda iyo tahajudka iyo cilmiga iyo diinta aad aragtay waxaad aragtay inaad daciif tahay waxaynu uga jeednaa tusaale ugu soo qaadanaynaa arrimaha qofku naftiisa wuxuu ku miisaamayaa dadka kale marka inaad keli u baxdaa dhibkeeday leedahay inaad walaalahaaga waa xikmadda loo jideeyo jamaca maalintii iyo habeenkii ragga loo jideeyo shan jeer soo ma shan jeer baa jamaca la jideeyay oo dhan walba dhinacyo badan baynu iska saxaynaa xagga qoyska xagga qaranka xagga qofka xagga aqoonta cibaadada ummaddu intaa isu imanayso maaha waxaynu isugu imanaynaa tukashadan oo keliya lifaaq kalaa la socda wax kala ku lamaan halkaa iminka markaad eegto dadka walaale halkaa isugu yimi way iswada salaamayaan way iswada waraysanayaan waxbay isu ballanqaadayaan waxbay isku tarayaan waxyaabo kalaa la socda barnaamij kaloo siyaasiyaa ku jira iyo taraabud intan ka xeel dheer marka arrintaasina ku xisaabtan bay leedahay waxaa ka mid a cadamu macrifat illaahi xaqa almacrifa sababaha waxaa ka mid a inuu qofku garan waayo ilaahay garashaadii ilaahay aqoontii loo baahnaa in la barto oo aada baran weydaa waxay keenaysaa inaad ilaahay daacadiisa ka daasho iyo dariiqa loo marayo haddaad imminka taqaano madaxweyne hebel markaad u tagto waxaad ka macaashaysa iyo faa'iidadaad ka helayso dee socodkiisa iyo safarkiisa miyaad ka daalaysa wallaahi haddaad u tagto ama maal baad ka heli ama madaxnimo ama ammaan ama wehel ama awood wuxuunbaad ka heli buu qofkii ka fikiraya wuxuu jeclaysanaya maanta u tago berri u tago oo ballamihiisa ka caajisi maayo marka aad taqaano ilaahay subxaanahu watacaala is-hortaagiisa waxaad ka helayso iyo raalli noqoshihiisa waxaad ka helayso iyo abaalmarintiisa waxaad ka helayso ma ka daalaysa laakiin kolka aanu qofku ilaahay xaqiisaba garanayn sifaadkiisa iyo awoodiisa iyo ciqaabkiisa iyo raali noqoshiisa midna aanu garanaynin wuu xaajisaya taasina waxay u baahantay in towxiidka wax laga barto iyo caqiidadeenna saliimka saxiixa ah iyaduna waa muhiim ilaahay baa wuxuuhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa dadka ilaahay yaqaanuun baa ugu cibaado badan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahu ilaahay baa wuxuuhi isagoo dadka ka xishoodsiinaya qaarna eedaynaya dadka ayay iska qarinayaanoo ilaahay iskama qarinayaan isagoo wehelinaya waxaanay ahayd qofku raadaarka ilaahay iyo isha ilaahay inuu iska eego oodhaso ilaahay kuma arkaya maxaad u daynaysaa cibaadada maxaad xaaraanta u samaynaysaa maxaad u daalaysa soo ilaahay kuma arko marka laba midab buu leeya qofka aan ilaahay iska eegayn dee laba xaaladood buu leeya markuu dadka la joogana waa nooc marka kalena waa nooc idaa maa khalowta dahra yowma falaa taqul khalowtu walaakin calaya raqiibu walaa taxsabanna yakfulu saacatan waanamaa tukfii calayhi yaqiibu ninkaa shaacirka ahi wuxuu leeya mar maalinaad keli tahay ha odhanin keligaybaana laakiin ogow ilaahay raqiibka ahaa inuu ku eegayo inuu saacad qaafilkay uu ku moogyahayna hamoodin wax aad qarisaana uu ka qarsoomayo sababaha daalka keena waxaa ka mid a istixqoor sakaa'iru dunuub qofkoo yaraysta dembiyada yaryar dembiyada yaryarba qofkii wuxuu leeyahy kani dhib male gabadhaa dabada sii cadaynaysa ama faydatuule inaad iska yaro khaawista ama iska egtaa balaayo male isha iyadama anagaa meelaan ujeedinaba haysa waa tusaale inagu dhowba markuu masaaj kasoo baxay tan qaawan weegaya tan kale qaawan weegaya kan kale khalaas ishiisii wuxuu leeyahy dee isha halkan joogta miyaanu ilaalin karaynaa wax walba way eegi karaynaa markay arrintu noocaato noqotee dunuubtii yaryaradaad iska xalaashato macnaha wuxuunaynu tusaalayaasha u soo qaadanaynaa marka wax laga hadlayo tusaale dhow haddii soo qaadato wax la fahmi karu noqonaya laakiin tusaale haddii la durkiyo maayo marka dunuubta yaryar ee aragga iyo hadalka iyo waxaasi ah hadduu qofku yaraysto way biiraysaa way biiraysaa way weynaanaysaa dabeetana hoos bay u ridi kartaa qofka nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum muxaqaraati dunuub iska ilaaliya waxaan idinka digayaa dunuubta yaryar dunuubta yaryar iska ilaaliya ha daa'imina ha joogtaynina waxaa tusaale ka soo qaada boqol kunoo qof baa waxaa la yidhi mid walba toban dhagax soo qaad halkan ku tuula dee soo yar noqon mayso boqol kunoo qof baa mid waliba wuxuu soo qaaday toban dhagax halkaasaa lagu tuulay oo lagu ururiyey buur yarunbay noqonaysa ibnu cabaas baa alla waxaa la weydiiyey muxuu kala yahay dembiga weyne kabiirada ah iyo dembiga yar su-aasha jawaabay jawaab xigmadaysan oo dhaxalgala markaasaa waxa uu yidhi laa sagiirata maca alisraar walaa kabiirata maca atawba ma jiro dembi yari mar haddii la daa'imayo la joogtaynayo kol haddii dembigii yaraa uu kugu biirayo ma yara dembi weyne hadduu kaa caadi tahay uu ku nool yahayna dee way ku beeraysamaalmaha u yaraasimaalmaha dambe uu maadiga ah oo keliyahoo nafta uu duldhigo hadduu yahay mid wax baranaya iyo hadduu yahay mid wax baraya cilmi waa laba qaybood midi waa kanaynu adduunyada aakhiradiisa lagu saxayo aakhiro lagu diyaargaroobayo labadaa cilmi wey cilmiga mar walba ammaantale waa cilmiga waxyiga samaawiga husuusta ay la timo cilmiga diiniga ah amaa cilmiga maadiga ahi taaratan yakuunu mamduuxan wa taaratan yakuunu madmuuman diintiisa marna ammaan buu yeeshaa oo markaad ummadiiyo diintii ugu adeegayso idan markaa cilmiga maadigo qura oo dadka iskuulada iyo dadka jaamacadaha iyo dadka eh, ku howlan aqoonta aqoonta ay ku howlayiin ay noqoto keliya tamaadiga oo tii diiniga ahayd aanay kaalin ku lahayn dadku qarax bay cunayaan bilaa dufana raashinka soo midina qarax ma ah aad ku laabdilaacayso midina mid koosaar iyo iidaan iyo dufanle soo maaha marka waa lagama maarmaan in aqoontii qaybtii diiniga ahayd ay ku jirto oo taasina runtii waxaynu odhan karnaa waxbarashada ummadaha aan islaamka ahayn iyo waxbarashada ummadda islaamka waa farqiga udhexeeya soo maa caruurteenna haddaynu ku korino keliya aqoon diinia aqoon diini aan idhaahdaha dunya miyay waayaya ma waayaya dee ilaahay baa u qoray aqoon maadiahoo qura un haddaad kula dadaasho oo aan diin lahayn horeynu soo aragnay dalkiiyo dadkaba way dumin kartaa qof wax la baray oo maadi lagula dadaalay markuu soo qalin jabiya waxaa laga yaabaa inuu odaygu intii uu soo dhisay cunaba oo uu liqo ayaa suuragala ila diintii breega u noqon lahayd ma jirto waxa laga yaabaa dalkiiyo dadkaba inuu dumiyaba ilan turaalihii iyo naxariistiiba ka maqan qofka turaalaha iyo naxariista waxa ku beera diinta ayaa ku beerta buriigii joojinaya wey idan markaa waxaynu u baahan nahay ilmaha waxbaranaya la korinayo bal inagu haddaynu ka waaweynaanay in lagu koriyo diinta oo waxbarashadooda eh, inta ay fiilka waxbarashada ku jiraan qeybtii diinta haboonayd la siiyo marxaladuu yaryahay marxalada dhexe marxalada jaamacadda mar walba waa inay diintu la socotaa dad badan baa runtii aqoonyahan yahan ummadda lagu tilmaamaa oo laga yaaba salaadu waxay kaga ansaxaysiiyo wixii kale inaanu kala garanayn taasaa dhacda marka arrintaana waa ka digayna qadiyada barashada diinta wax kala daayo qur-aankeenna kariimkaah wuxuu tilmaamay xataa hadii dagaalka loo baxayo oo la weerar tegayo in dad diinta barta la reebo wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun goob rag looga baahi badan yahay miyaad garanaysaa iyadoo cadowga loo sii baxaya cadowgii baa loo sii baxaya haddana ilaahay wuxuu le ha u wada bixine qaar barashada diinta ha u hadhaan marka barashada diintu arrin aada u muhiima ah wey iyo tarbiyada ubadka waayo qofkii markuu goodhow jaamacaddii dhammeeyo shaqunbuu gelaya fursaduma helaya inuu diin barto soo maaha fursaduma helaya waqtigiisii waxbarashada wuu dhaafay wuu guursaday wuu shaqo tegay khariij buu noqday gudbay marka intaan waxbarashada ku mashquulsan yahe sahaydiisii waa in la siiyaa diinigahayd liallaa yaftura si aanu u daalin waxaa ka mid a alkaflatu can muxaasabati nafs inuuna qofku ka dhacsan yahay inuu naftiisa la xisaabtamo waxaa loo baahan yahay mararka qaarkood inaynu gooni u fadhiisanno oo dadka aad ka dhex habeenkii intaanad seexan inaad fikirto oo naftii aad xisaabiso cumar binu khadaab baa xikmad inooga tego waxau leeyahy xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu naftiina xisaabiya intaan laydin xisaabay ninbaa wuxuu leeyahay anigu markaanu cidis haysano la igama gar helo intaanan geedka tegin baan gartayda sii ariya haddaan wax leeyana waan taga haddii kalena waan iska joogaa ilaahay wax ma ka helaysaa mise waxba kuma haysid hortiisa waa inaad sii xisaabtantaa oo aynu gaar noqonaa gaar u fikirnaa ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu maa qadamat liqad wataquu llaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun dadkii muminiinta abuu ilhaw yeedho wuxuu ilaahay ka cabsada naf walibana ha eegto waxay aakhiro u horumarsatay waltandur nafsu maa qadamat liqadin aroorta buu ilaahay leey mabuu odhaninba qiyaamahe wuxuu hi aroorta kullu aatin qariib bacda alyowmi qad maanta berri unbaa ku lamaan wax kastoo soo socdaa waa berri naf waliba waxay berri u sahay qaadanaysa ha eegta buu ilahay yihi wa tacaala marka inaad taa ka fikirayso ood ka fikiraysa iyo horjoogsiga ilaahay waa arrin ku dhiiri gelin karta oo keeni karta inaanan cibaadada ka daalin liiska aakhira iyo xisaab iyo camalkaagoo la soo celiya iyo ilaaha horjoogsigiis iyo waxaa haddaanad xusuustaynba ber horaad ka dhacday sida eryalkaad hoosu sii noqonaysa ood naftaada dib isugu noqonaysa marka kalimaadkaas kole culimada u baahan siaan hore u sheegay bulshada u baahan cid waliba way u baahan tahay ilaahay waxaan ka baryayaa waxaynu isu sheegayno inuu dhammaanteedna naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana wixii gafa waynu ka cudur daaranaynaa wixii sawaabana allah inaga abaaliyo hana inagu anfaco